bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn laysa ma ahaanin cala ducafaa kuwa ducafadaa korkooda ma ahaanin ee taagta daran iyo walaa cala almardaa kuwa buka korkooda ma ahaanin iyo walaa cala aladiina kuwa korkooda laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay bixiyaan kuwa korkooda ma ahaanin xaraj dembi korkooda ma saara idaa nasaxuu markay hadday u naseexayaan lilaahi alle iyo wa rasuulih rasuulkiisa maa cala almuxsiniin kuwa muxsiniinta ah korkooda ma ahaanin min sabiil wallahu alla afuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allah raxmada badan leh walaa cala aladiina kuwii korkoodana xaraj ma ahaanin idaa maa atowka markay ku yimaadeen idaa maa atowka markay ku yimaadeen litaxmilahum si aad u qaato qulta xaal aad ku tidhina ku yimi laa ajidu heli maayo ma axmilukum waxaan idinku qaado calayhi tawallow jawaabtaydooda halkaa rib tawallow jeestay walxaalla jeestay acyunuhum indhahoodu tafiid ay qulqulayso min addamci ilmo ay la rogmarayso la qulqulayso xasanan tiraanya darteed maxayna ay ka murugoonayaan anlaa yajiduu ay lianlaa yajiduu inaanay helin darteedna ay u tiiraanyoonayaan maa yunfiquuna waxay bixiyaan subxaanaka inama asabiilu cala aladiina yasta'dinuunaka wahum agniyaa raduu bian yakunuu maca alkhawaalif wadabaca allahu calaa quluubihim fahum laa yaclamuun allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay uu ku caddeeyey aayaddan cidda ku mudanaysa dalabka ay dalbayso amba doonista ay doonayso jihaadka inay ka fadhiisato ee cudurdaarkoodu uu yahay mid ay mid ay ku ciqaab mudan doonaan inay yihiin kuwa iyagoo awood leh damacsan inaanay jihaadin innama asabiilu macnaa ciqaabku wuxuu yahay uun macnaa waa dariiqa lagu ciqaabayo asabiil iminka waxaa loo jeeda alciqaab iyo dembi inama asabiilu dariiqa ciqaabku waxa uu yahay uun cala aladiina kuwii korkooda ayuu yahay yasta'dinuunaka adiga kaa dalba idan macnaa waxay idan kaaga dalbaan litakhalluf macnaa fadhiisa ay fadhiistaan walxaal bay kaa dalbaan hum ayagu akhniyaa kuwa hodana ay yihiin oo ay awood u leeyihiin gaadiid inay kiraystaan inay qalabkii diyaarsadaan oo akhniyaa jumladaa dambe markaa istinaaf bay noqonaysaa oo idankooda iyo ujeeddaday ka leeyihiin baa alle ku tafsiiriyey raduu waxay raalli ku noqdeen bi an inay ahaadaan amba ay noqdaan maca alkhawaalif haweenka kuwii la mid ah ee haweenka uun macooda noqda raduu waxay raalli ku noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka kuwii la jira alkhawaalif waa jamcu khaalifa ah, mufradkeedu khaalifah ayuu noqonayaayo waa haweenayda wadabaca allahu allana wuu daboolay amba wuu xidhay calaa quluubihim qalbiyadooda ayaa ilaahay ooday oo xaquba mari maayo oo fa hum ayagu laa yaclamuun maba ogsoona oo kuwii ogsoonee garanayaba maaha ilaahay wuxuu amray subxaanahu wa tacaala waa qaybo munaafiqiinta ka mid ah oo dee waxaynu ku dhex maaragtay inta badan suuradda qisadeedu ay ku saabsan tahay qaswatu tabuuk iyo dadkii ilaahay uu fashiliyay ee soo baxay iyo qaar kaloon iyaguba munaafiqiin ahayn oo cabsi iyo maaragtay daal iyo howlnacaybuun amba jihaad nacaybuun waxaan ujeedaan idhaahda ee hawlnacaybuun uu ka reebay jihaadka laakiin aanu nifaaq ka reebin baa jiray allah wuxuu rasuulkiisa usii sheegay marka rasuulka ilaahay uu noqdo oo uu madiine ku laabto inay munaafiqiinta qaarkood ay cudur daaran doonaan cudurdaar aan jirin allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala yactadiruun way cudur daaran doonaan yactadiruun waxay u cudur daaran doonaan ilaykum idinka ayay idiin cudur daaran doonaan idaa rajactum markaad ku noqotaan ilayhim ayaga xaggooda markaad ku noqotaan macnaa madiine markaad u laabataan yactadiruuna way cudur daaran doonaan ilaykum idinka ayay idiin cudur daaran doonaan idaa rajactum markaad noqotaan ilayhim ayaga xaggooda markaad u noqotaan amba aada u laabataan ee qul waxaad tidhaahdaa nebi ictidaarka markay la yimaadaan laa tactadiruu ha cudur daaranina laa tactadiruu ha cudur daaranina lan nu'mina lakum idinka rumaysan mayne eh lan nu'mina idinkama rumaysanayno lan nu'mina lakum idinkama rumaysanayne e ha cudur daaranina qad nabba'anaa waa uu ka wara uu nooga warramay allaahu alle wuxuu nooga warramay min akhbaarikum wararkiina wax ka mid a ah. oo markaa ficilkani laba mafcuul buu qaatay ka hore waa naada weeye kan dambana waa min akhbaarikum markaa mintaa labada macnayoba way noqon kartaa inay sila tahay macnaa lan nu'mina lakum idinkama rumaysanayno qad naba'naa waa uu nooga warramay allaahu alle wuxuu nooga waramay min akhbaarikum ay akhbaarakum oo mintu sila ay noqoto ambaba min akhbaarikum ay jumlatan ayuu alle nooga waramay qayb min akhbaarikum wararkiina ka mid ah ilaahay baa xaaladiina na ogeysiiyey wasayara allaahu allana wuu arki doonaa camalakum camalkiina alla wuu arki doonaa bimacnaa ilaahay wuu muujin doonaayo taniba imtilaa iyo imtixaan bay ahayde inta arrimahan la ysku imtixaamay oo kale ay yimaadaan baad fashilmi doontaan wa rasuuluh ilaahay rasuulkiisuna wuu arki doonaa macnaha fi ddunyaa humma dabadeed turadduun waxaa laydiin celin doonaa uma turadduuna waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghayb waxa maqan allaha ogsoon ilaa caalimi alghayb maqanta allaha caalimka ku ee ogsoon baa laydiin celin iyo washahaada muuqatadaba wa caalimi ashahaada iyo muuqatadaba ilaaha ogsoon ayaa la idiin celin doonaa marka la celiyo fayunabbiukum wuu idinka warami fayunabi'ukum wuu idinka warami bimaa kiibuu idinka warrami doonaa acmaashii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya ay tacmaluunahu acmaashii aada samayn jirteen buu alla idinka warramiyo sharkeeda iyo khayrkeedaba markaasaa mid walba wuxuu ahaa ilaahayda ku abaalmarin doonaa sayaxlifuuna way dhaaran doonaan kuwa munaafiqiinta ahi billaah alle ayay ku dhaaran doonaan lakum idinka daraaddiin baanay u dhaaran doonaan idinkaana idiin dhaaranayaan macnaa si aada uga rumaysataan ida inqalabtum markaad noqotaan ilayhim ayaga xaggooda markaad u noqotaan maxay u dhaaranayaan litucriduu si aada uga jeedsataan canhum ayaga xaggooda si aada u daysaan oo idaan u canaananin maaragta sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaah allah ayay ku dhaaran doonaan lakum idinka ayay idinku dhaaran idan qalabtum markaad noqotaan ayay dhaaran doonaan ilayhim ayaga xaggooda aada noqotaan waxay u dhaaranayaan litucriduu si aada uga jeedsataan canhum ayaga xaggooda aad udaysaan ee faacriduu kaba jeesta canhum ayaga xaggooda faacriduu ka jeesta ilaahay yidhi subxaana watacaala canhum inahum ayagu rids wasik weeyaani waa nijaas baa la yidhi inahum ayagu rids waa qurn waa khubth waa najis macnaa baabinkooda iyo ictiqaadkooda ayaa qurun abaa ah ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wa ma'waahum hoygooduna jahannamu weeye jazaa'a ee yujzawna waa la abaalmarin doonaa jazaa'a abaalmarin bimaa kaanuu yaksibuun ay bikasbihim kasabkoodii baa lagu abaalmarin doonaa amba maxay qurun u yihiin amba hoygoodu jahannamo u noqday jazaa'a abaalmarin daraaddeed buu noqday bimaa kii lagu abaalmarin doono abaalmarinayo kaanuu ay ahaa yagsibuuna kuwii kasbada waa dunuubtii iyo sharkii iyo xumaantay la iman jireen yaxlifuun way dhaaran doonaan lakum idinka yaxlifuun maxluufu bihigii baa xadfan ay billaah yaxlifuuna way dhaaran doonaan lakum idinka ayaa idiin dhaaran litardow si aada raalli uga noqotaan canhum ayaga xaggood si aada raalli uga noqotaan bay dhaaru mari doonaan ee fa in tardow haddaad raalli ka noqotaan canhum ayaga xaggooda falaa yanfac jawaabta shardigaynu qadaranaynaa jumladaa dambe fa ina allaha laa yardaana waa tacliil sababta aanu raalli ahaanshaha mu'miniintu u anfacayn baa ilaahay culaynaya fa in tardow haddaad raalli ka noqotaan canhum ayaga xaggooda haddaad raalli ka noqotaan falaa yanfac macnaa raallig ka noqoshadaad ka raalli noqoteen ma anfici doono waayo dee fa ina allaha alle laa yardaa istinaafkana ah macna tacliil ah fa ina allaha dee alle laa yardaa kama raalli noqdo can ilqawmi duulka alfaasiqiina baxay ee ilaahay daacadiisa iyo daacadda rasuulka midnaba aan ku dhaqmaynin amba haddaad raalli ka noqotaan fa ina allaha laa yardaa alla raalli kama noqon doono can ilqawmi duulka alfaasiqiin ay alkhaarijiina can daacati illaahi wa daacati rasuulihi kuwa ka baxay lahay daacadisyada anas alacraabu kuwa reer miyiga ah ilaahay subxaanahu wa nimankan acraabta ah saddex qolaba wuu ku sheegay kufaar way leeyihiin munaafiqiinna way leeyihiin mu'miniinna way leeyihiin saddexda qolaba way leeyihiin laakiin kufrigooda iyo nifaaqo nifaaqoodu isaga ayaa ka adag kuwa kale kufrigooda iyo nifaaqooda mu'miniin way leeyihiin eh, munaafiqiin way leeyihiin kufaarna way leeyihiin alacraab kuwa acraabta ahi ashad iyaga ayaa ku daran ashaddu kuwii ku daran weeye khabarka rido kufraa xagga gaalnimada iyo wa nifaaqaa iyo munaafaqnimadaba iyaga ayaa ku adag wa ajdar iyaga ayaa ku mudan amba ku mudnaansho badan amba ku xaqnimo badan anlaa yaclamuu ay bianlaa yaclamuu inaanay ogaanin xuduuda maa labadaasi sii daafaysan yihin wajdar iyaga ayaa ku mudnaansho badan oo ku xaqnimo badan anlaa yaclamuu inaanay ogaanin xuduuda maa kii xadkiisa inaanay ogaanin xuduuda maa kii xadkiisa inaanay ogaanin iyo axkaamtiisa ansala allahu alle uu ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa alla uu ku soo dejiyey wallaahu alle caliim waa allaha cilmiga badan weeye xakiim waa allaha aan qaldamin wa min alacraabi acraabtii waxaa ka mid ah wa min alacraab kuwii acraabta ahaa ee reer miyiga ahaa waxaa ka mid ah man duul baa ka mid ah amba man mid baa ka mid ah yatakidu ka dhiga amba yatakidu ka dhigaya ficilka laba mafcuul buu qaataaye maa kii ka dhigaya yunfiqu uu bixinaayo maqrama ganaax amba khasaare ay kharaamatan wa khasaara waxalla waxaan uu bixinayaaba wuxuu ka dhigayaa un wax iska khasaaray oo niyadiisiibaa faasida wa min alacraabi acraabtii waxaa ka mida man mid baa ka mid a yatakhidu ka dhigaya maa kii ka yeelanaya amba ka yeelaya yunfiqu uu bixinayo maqrama khasaare ka yeelaya oo wayatarabbasu sugaya bikum idinka idinla sugaaya addawaa'ir balaayo wareegta oo idin koobta waa jamcu daa'ira waa balaayo isku kiin xeerta weeye oo wayatarabbasu la sugaaya bikum idinka idinla sugaaya addawaa'ir balaayo wareegta oo idin koobta calayhim korkooda ha noqoto waa ducaaul calayhi jumladaasiiye daa'iratu saw xumaanteeda wareegtaa korkooda ha ahaato macnaa iyaga balaayo ha koobto wallaahu alla samiic allaha maqalka badan weeye subxaanahu watacaala ee addoommadiisu waxay ku hadlayaan ilaaha aanay ka qarsoomin weeye caliim waana allaha cilmiga badan subxaanahu wa tacaala ee ku cilmiga badan leh qofka mutay iimaan ma arkaysa wa min alacraabi acraabtii waxaa ka mid ah waa kuwadii muuminiinta ahaaye wa min alacraabi kuwii reer miyiga ahaa waxaa ka mid a ah, man duul baa ka mid a ah, yu'minu rumaynaya billaahi alleh rumeeyey iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe oo wayatakidu ka yeelaya ma kii ka yeelaya mafcuulka hore ka dhig ma kii ka dhigaya yunfiqu uu bixinayo qurbaat alle waxa uu ugu dhowaado waa jamcu qurba asbaaba uu rabbi ugu dhowaado ayuu ka dhigaya oo wayatakidu ka dhigaya amba ka yeelaya maa yunfiqu wuxuu bixinayo qurbaatin alle wuxuu ugu dhowaado oo maara dhowaanshaha ilaahay uu ku muto subxaanahu wa tacaala dhowaanshahaasoo cinda allah alle agtiisa ugu sugan wa salawaati arasuuli rasuulka ducooyinkiisa ka yeelaya macnaa sabab gaadhsiisa wa salawaati arasuul iyo rasuulka ducooyinkiisa waayo rasuulku waxaa dee sunnihiisa ka mid ahaa cidda maaragtay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu ka qaado sadaqada amba sadaqada u keenta rasuulku inuu u ducayn jiray alaa hoy innahaa taa uu alle dartii u bixiyey qurba weeye mid u dhowaynayso weeye amba mid ugu dhowaado weeye amba sabab ugu dhowaanayo alleh lahum waxay leeyihiin ah, qurbatun weeye oo lahum ayaga usugnaatay alaa hoy innahaa bixintaa uu bixiyey ee niyadda wanaagsan uu maalkiisa ku bixiyey qurba waa uu dhowaansho waa shay ugu dhowaanayo alleh oo lahum ayaga u sugnaatay sayudkhilu wuxuu gelin doonaa hum kuwaasi allah alle wuxuu gelin doonaa fii raxmatihi raxmaddiisa ayuu gelin doonaa ina allaha alleh hafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala ma arkaysaa dee kuwani camalka ilaahay dartii buu wax kaga doonay ilaahay dartiina wuu ku heli doonaa weeye waasaabiquun kuwii horu maray ee khayrka u degdegay waasaabiquuna kuwii u dhaqsaday khayrka ambaba hijrada ee mufasiriintu aqwaal fara badan bay ku leeyihiin ragga qaarkood waxay le waa raggii labada qiblaba u tukaday waa raggii beder galay marka laga ma hadday yihiin muhaajiriinta iyo hadday yihiinba ansaartaba marka adigu calaa ayati marka aqwaal dhowray culimadu ku leeyihiin wasaabiquun macnaha kuwa horu maray baa ilaahay leeyihi subxaanahu watacaala alwaluuna ee horeeyey min almuhaajiriina muhaajiriinta ah amba ka mid ahaa iyo walansaar haddii qayb ka mid ah aynu ku qaabeeya ansaartana ka mid ahaa iyo waaladiina kuwa itabacuu raacay hum kuwaasi saabiquunta ah biixsaanin ku raacay radia allaahu canhum khabarka halka arid radia allaahu alle raalli buu ka noqday canhum ayaga xaggooda camalkoodii iyo iimaankoodiiba ilaahay raalli buu ka noqday waraduu iyana raalli bay ka noqdeen canhu alla xaggiisa ilaahay wuxuu ku abaalmariyey subxaanahu watacaala wa acadda wuxuu u diyaariyey lahum kuwaas wuxuu alla u diyaari lahum ayaga wuxuu u diyaariyey jannaat jannooyin buu alla u diyaariyey tajrii ay qulqurayso taxtahaa min taxtihana waa la akriyaa taxtahaa hoosteeda ay qulqulayso wuxuu alla u diyaariyey alanhaar markaa taxtaha haddii la yidhaahdo janna haddii loo jeedo e, dhulkaa arduljanna ee webiyadani ay marayaan dee dhulka bartankiisa ayay jeexayaan weeye haddii jannaadka loo jeedo dhirta ku yaala e, amba nimcada taalla jannada e, taxtahaa ay taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa bay noqonaysaa labada macnaa waa saxiix wey alanhaar togog ay qulqulayaan waa togogii afarta ahaa weeye khaalidiina xaal ay ku waari doonaan bu alla u diyaariyey xaala muqadara ay ku waari doonaan ba alle subxaana watacaala fiihaa jannada dhexdeeda abadaa weligood daalika kaasi abaalmarinta intaa leegi alfawzu waa liibaanid buu alle ku tilmaamay liibaanidaasoo alcadiim weyn ilaahay saas ugu tilmaamay subxana wa tacaala ilaahay markaa inuu ilaahay raalli ka noqday nimankan saabiqiin min alawaliin muhaajiriin iyo ansaarba iyo cidda ixsaanba ku raacda allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wa miman markaa madiine hareeraheeda raggii joogay inay munaafiqiin ay ka mid yihiin baa ilaahay tilmaamaya wa miman duul waxaa ka mid ah waa khabarkii oo muqadama xawlakum hareerihiina ku sugan oo min alacraab kuwa reer miyiga ah ka mid ah munaafiquuna baa ka mid ah wa miman waxaa ka mid ah xawlakum hareerihiina ku sugan oo min alacraabi amba min alacraab kuwa reer miyiga ah ka mid ah munaafiquun kuwa munaafiqiina baa ka mid ah wa min ahli lmadiina madiine ehelkeedana munaafiquun kuwa munaafiqiina baa iyagana ka mid a kuwaasoo maraduu ku fogaaday macnaa way ku dheeraadeen caan bay ku noqdeen ma og tahay kuwaasoo maradu u beyni baxay baa la yidhaahdaa ma ogtahay amba ku dheeraaday ku fogaaday cala anifaaq nifaaqa ku fogaaday macnaa nifaaq bay u xuubsiiteenba way dhex galeen ma og tahay maradu kuwaasoo u xuubsiitay cala anifaaq laa taclamu kuwaasoo laa taclamu jumlada fii maxalli rafcata alla kuwaasoo laa taclamu aanad ogsoonayn nebi maxamedow hum ayaga ilaahay dee markuu u sheegunbuu rasuulku ogaanaya naxnu annaga ayaa nalamu naclamu naxnu annagu naclamu waanu ogsoonnahay hum ayaga sanucadibu waanu cadaabi doonnaa hum kuwa maratayni baanu cadaabi doonaa laba goor baanu cadaabi doonaa marna adduunyadaa ilaahay ku cadaabi marna aakhiruu ku cadaabi doonaa wey uma yuradduun sanucadibhum waanu cadaabi maratayni baanu cadaabi doonaa culimada qaarkood waxay leeyihiin maratayn waa dil iyo maaragtay maxaabiis ahaan in loo qaato ay sabii noqdaan culimada qaarkood waxay leeyihiin gaajo iyo cadaabu alqabri baanu ku cadaabi doonaa qaar dilka iyo cadaabu alqabri qaar adduunyada iyo cadaabuulqabrigaba waanu ku cadaabi doonaa intaba waa lagu fasiraa maratayni baanu ku laba jeer baanu cadaabi adduunyada iyo aakhiraba waanu ku cadaabi uma yuradduun waxaa loo celin oo masalan haddii la yidhaahdo adduunyada labadan cadaabood u dhacaya waa qatliga iyo qafaalashada amaba waa gaajada iyo maaragtay cadaab amba dilka mu'miniintu ay dilayaan iyo cadaabu lqabriga labada waa la odhan karaya cadaabu lqabri iyo maaragtay cadaabka adduunyada ilaahay subxaanahu watacaala ma arkaysaa uu farayo muuminiintu inay la jihaadaanoo la laayo maratayn baanu cadaabi uma yuradduun waa la celin ilaa cadaaba cadaab baa loo celin doonaa cadaabkaasoo cadiim weyn baa loo celin doonaa weeye cadaab weyn baa loo celin doonaa ma arkaysaa ee culimada qaarkood markaa masaa'ibtan adduunyada dhacaysa ayaa iyaga cadaab bay ku tahay bay culimmada qaarkood ay ku fasireen mu'miniintana ajar baa ugu sugan cadaabka aakhirana way heli doonaan weeye waakharuun kuwo kalena wa qowmun duul qoomkaasoo aakharuuna kale ictarafuu waxay qirteen bidunuubihim dembiyadoodii bay qirteen amba wa aakharuuna kuwo kale aakhariintaasoo ictarafuu qirtay bidunuubihim dembiyadoodii qirtay khalabuu waxay isku dareen camalaa camal bay isku dareen saalixa wanaagsan iyo wa aakhara wa biaakhara wowgaasaa bimacnaa baa munaabasuu keenaya camal wanaagsan iyo mid xun bay isku khaldeen wa aakharuuna kuwa kale kuwa kale oo ictarafuu qirtay bidunuubihim dembiyadoodii qirtay khalabuu waxay isku dareen camalaa camal camalkaasoo saalixa wanaagsan iyo wa aakhara mid kale wa aakhara wa biaakhara bay ku dareen khaladuu waxay ku dareen camalan camal waxay ku dareen camalkaasoo saalixan wanaagsan waxay ku khaldeen wa aakhara ay biaakhara mid kale ayay ku khaldeen aakharkaa kaa kale oo sayi-a xun marka camal wanaagsan iyo mid xun bay isku dhafeen ba alla yidhi wa tacaala <coughs> markaa nimankan waa nimankii isku xidhay maaragtay tiir tirarka masaajidka ka mid ah sida abilubaabo oo kale iyo jamaaca min asxaabihi markuu rasuulka waa ku yidhi rasuulka ilaahay oo xadhiggaa naga fura mooyaane ka furi mayno ma iska furi mayno daata rasuulka ilaahay baa ka sii daayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yatuuba inuu ku soo noqdo calayhim kuwa macnaa inuu ka toobad aqbalo ina allaha alle kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh hud ka qaad nebi muxammedow min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqa sadaqad ka qaad ilaahay rasuulkiisa ayuu faray in amxoolaha dadka ee sakoobaya sadaqadii laga qaado waa caam weeye culimada qaarkood damiirka waxay u celin karaan raggan ictiraafay dembiyadooda oo khaas bay kaga dhigayaan laakiin tafsiirkaa waa laga fiican yahay inay caam tahayna waxaad garanaysaa abibakr radia allahu canhu nimankii maanicu sakaadka ahaa waa kii kula dagaalamay diidmada ay sakada diideen allah wuxuu yidhi khud qaad nebiyow min amwaalihim xoolahooda xaggooda waxaad ka qaadaa sadaqa sadaqad ka qaad tudahiruhum taadaasi mar mukhaadabada tii la odhan jira way noqon kartaa waxay iska noqon karaysaa mid qaa'ibo ah oo markaa aynu ka sifayno sadaqadaba sadaqadaasoo tudahirhum ayaga dahiraysa sadaqada lafteedii baa dahiraysa ka faacilka damiir u noqda baynu ka dhignay amba sadaqadaasoo tudahiruhum aada ku dahirayso nebi muxamedow wa tusakiihim aanad ku taskeedaynaysood ku ammaanayso bihaa macnaha sadaqadaasi wasalli u ducee wasalli u ducee calayhim korkooda u ducee u ducee ina salaataka amba ina salawaataka labada qiraaba waa la akhriyaaye salaa ducooyinkaagu amba ducadaadu sakan xasilooni buu u yahay laba taaniitiin sakiinatu lama odhan ina salaataka salaadaa ducadaadu sakan xasiloonitii u ah weeye lahum ayaga markaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markay sekada bixinayaan waa uu ducayn jiray ma garanaysaa sida xadiiskii ku sugnaa fii saxiixi muslim ee cabdillaahi ibni abi awfa uu warinayey ou lahaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka sadaqad loo keeno waa uu ducayn jiray fa ataahu abii bisadaqatihi faqaala allahuma salli calaa aali abi awfa ma arkaysaa <clears throat> marka waa hadigii rasuulka sidaasi ayay ahay u ducee baa la yidhi subxaana wa tacaala wallahu alle samiic allaha maqalka badan weeye subxaanahu wa tacaala samiic de meesha ducaa laga hadlaya ay liducaa'ik caliim waana allaha ku cilmiga badan weeye subxaanahu wa tacaala alam yaclamu miyaanay ogsoonayn alam yaclamuu miyaanay ogsoonayn ana allaha alle huwa alle yaqbalu marka damiirulfasli kani maanta maaha ee waa mubtada weeye markaa jumlada dambe khabarka mubtadaha dhacaysa jumladuna khabarka inada imanaysaa meelahan oo kale damiirulfasligu ma dhaco alam yaclamuu miyaanay ogsoonayn ana allaha alle huwa alle dheh huwa alle yaqbalu wuu aqbalaa attawba towbadda alle wuxuu ka aqbalaa can cibaadihi addoommadiisa inuu ka aqbalo miyaanay ogsoonayn oo jumladu dhinac kalena mafcuul ayna dhacaysaa alam yaclamuu miyaanay ogsoonayn ana allaha alle huwa alle yaqbalu inuu ka aqbalo atawbata tawbadda inuu ka aqbalo can cibaadihi addoommadiisa inuu alla ka aqbalo oo waya'khudu uu qaado alsadaqaat sadaqaadkana ilaahay uu qaado subxaanahu wa tacaala ilaahay gacanti fa inahu yataqabbaluha biyamiinihi gacantiisa midig baa alla ku qaadaya subxaanahu wa tacaala markaasuu u siyaadiyaayo u koriyaa ilaa xabada timiri uxud oo kale ay noqoto waya'khudu wuu qaadaa gacantiisa midig buu ku qaadaa baynu leenahay ay waya'khuduhaa biyamiinihi ah, gacantiisa midig asadaqaat buu alle ku qaadaa wa ana allaha ay wa alam yaclamuu miyaanay ogsoonayn ana allaha alle huwa atawaabu kaa dambaa damiiru fasliga dhaca huwa isagu uun atawaab ka toobadaqbaridda badan inuu yahay alraxiim ee raxmadda badan alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow icmaaluu iska camalfala camalfala <clears throat> baa la leeyahay subxaana wa tacaala waayo camaladiinna fasayara allahu alla wuu arki camalakum buu alla arki subxaana wa tacaala iyo wa rasuuluhu rasuulkiisuba iyo wlmu'minuuna mu'miniintuba way arki doonaan waayo acmaashooda dee ilaahay baa loo bandhigi doonaa subaa alla wuxuu ihi subxaanah wa tacaala waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow icmaluu iska camal fala <clears throat> camal fala baa la leeyahy subxaana wa tacaala waayo camaladiina fasayara allahu alla wuu arki camalakum buu alla arki subxaana wa tacaala iyo wa rasuuluhu rasuulkiisuba iyo wlmu'minuuna mu'miniintuba way arki doonaan waayo acmaashooda dee ilaahay baa loo bandhigi doonaa subxaana wa tacaala mu'miniintan iyo dadkan ay la joogaan mu'miniintuna way arki doonaano arrintani waxay dhici doontaa uun ma arkaysaa yowma alqiyaama bay dhici doontaa yowma tubna saraa'ir waxusila maa fi suduur adduunyada wixii la doonaba hala qarsado ma og tahay laakiin markaasaa la arki doonaa hada kainu laa maxaala ywma alqiyaama mar kale maaha qul waxaad tidhaahdaa icmaluu iska camal fala fasayara allahu alla wuxuu arki camalakum buu arki doonaa warasuuluhuna wuu arki iyo wlmu'minuun dee halkaasaa la keeni doonaayo maalintaa wax qarsoonaanaya ma jiraan weeyaan maogta yawma tubla sara'ir waxusila maa fi suduur qof waliba halkaasuu maaragtay camalkiisa la hor keeni doonaa dadkuna ay arki doonaan wasaturadduun waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi lghayb maqanta ilaaha caalimka ku ah ee ogsoon iyo washahaada muuqatadaba fayunabi'ukum wuu idinka warrami bimaa kii buu idinka warrami kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya macnaha ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ma arkaysa idinka warrami doono idinku abaalmarin doono weeye wa aakharuuna kuwo kale waa qolo saddex ahaa saxaabi iyaguna oo xoogaa toobadooda iyaga dib loo dhigay waa muraaratu ibnu rabiic muraara ibnu rabiic iyo kacab ibnu malik iyo hilaal ibnu umaya ayay ahaayeeno qaswatu tabuuk raggii hadhay ee dee maaragtay iska wahsaday unbay ahaayeenee noloshii iska raaxada lahayd u baydhay ayuunbay iska ahayde shaki iyo nifaaqtoona <clears throat> nimankan kuma jirin iyaga ma og tahay shaki iyo nifaaqtoona kuma jirin oo qaryihii tiirarka isku xidhxidhay masaajidka sida abulubaaba iyo asxaabtiisa ay sameeyeen ayay maaragtay la xukun ahaayeen nimankani wa aakharuuna kuwo kalena murjawna waa la dibdhigay liamri illaah ilaahay amarkiisa ayaa loo dibdhigay oo ilaahay baa subxaanahu watacaala isagu <clears throat> maaragtay arrintooda mar ila waxyigan aayaadkani markay soo degeen waa xaaladay arrintani dhacday ma og tahay murjawna waxaa loo bandhigay liamri illahi ilaahay arrinkiisa marka laba midun bay noqon imaa yucadibahu imaa yucadibuhum inuu alla cadaabo subxaanahu watacaala iyo wa imaa yatuubu inuu ku soo noqdo calayhim ayaga korkooda taasun baa loo dhibdhigay imaa yucadibuhum inuu cadaabi doono taqsiim bay keenaysaa wa imaa yatuub iyo inuu ku soo noqon doono alla calayhim mara taasna ilaahay baa iskale subxaana ilaahayna waa uu ka toobad aqbalay weeye wallahu alla caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim ee aan maaragtay qaldamin waa ilaaha afcaashiisa iyo aqwaashiisaba xikmad ku leh oo ilaaha xukunna isagu iskala wey waaladiina kuwa ittakhaduu u samaystay masjida masaajidka kuwa u samaystay diraara dhibaato mafcuul labaad baynu ridnay ma og tahay soo nusuulka aayaadkan haddii la sheego madiine markii rasuulku intaanu tegin salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa joogi jiray baa la yidhaha nin ka tirsanaa qabiilka khasraj oo abu caamir araahib ayaa la odhan jiray baa la yidhaahdaa ninkani jaahiliyadii buu noqday nin nasraani ah ama kiristaan buu noqday ahlu kitaabkana waxoogaa buu ka soo bartay qabiilkiisa reer khasrajna arrin aad magac dhexdooda ugu leh buu ahaa ee markii rasuulku yimi ma arkaysaa madiina ee muslimiintii ay ku soo urureen ee islaamku uu yeeshay kelmadda sare ilaahayna subxaanahu wa tacaala kor yeelay maalintuu dagaalkii beder dhacay ayaa ninkani wuxuu ku mergeday candhuuftiisa macnaha xaashidnimo daraaddeed cadaawad buu muujiyey islaamka iyo rasuulka ilaahayba uu muujiyey intuu baxsaday buu reer maka u yimi oo xaggan u soo weydaartay dabeetm wuxuu kusoo tirtirsiyay inay rasuulka la dagaalamaan waxa buu yimi baa laleeyahay caama uxud markii uu dhacay wuu la socday oo ma arkaysaa dee uxudna waa kii imtixaanku dhacay ee ilaahay muslimiinta jirabay inkastoo cidhibta dambena mutaqiintu ay iska yeesheen waxaa la yidhahdaa ninkaa faasiqi ninkii qodaybaabuu ahaa bohoshii rasuulka uu ku dhacay ee labada safba udhexaysay maalintaasee rasuulka la dakray ee dhoosha laga jabiyey maaragtay dhooshiisa midig ee hoose ayay ahayd lana dakray marka ninkani mubaarasadii markii horeysaba waa kii soouu soo baxay baa la yidhaahdaa ansaar buu tirtirsiyey isagoo ugu yeedhaya inay maanta la saftaan waa kuwii caayay ee hiifay ee wuxuu yahayba u sheegay waa kii yidhi maaragtay wallaahi laqad asaaba qawmii bacdii shar alla ilaahay duulkaygii waa la ii weydaartay oo qoomkaygii shar baa ku dhacay adigu calaa ayati xaal ninkani caradiioo iska teg mar dambe raggunbaa damcay inay madiina kusoo celiyaan munaafiqiina masaajid bay ka dhiseen masaajidka waxay dhiseen baaba laleeyahay culimada siyarku ee tasiiradu waxay sii dhiseenba intaan rasuulku tabuukba u bixin oo markuu rasuulku dabcasanaa inuu tabuuk u baxa bay yidhahdeen kaalay noogu tuko masaajidka iyagoo doonayay inay xujo ka dhigtaan masaajidka maxaa lagu gelayaa rasuulkii ilaahay basawkii noogu tukaday maaha ujeedadooduna waxay ahayd ninkan in meesha ay soo geliyaano ma arkaysa halkaa lagaga soo baxo waxaad garanaysaa intaa islaamku dambe ee ilaahay subxaana wa tacaala nasriga iyo kelmadda sare uu siiyey islaamka halka laga duminayaa intiisa badan fii daakhilihi inay tahay bal nabiyullaahi maxamed oo jooga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi goobtuna ay madiine tahay ayaa waxa la damcay waxaan islaamkii ahay in lagu soo celiyo weliba halku ka soo baxaya masaajid buu ka soo baxaya weliba masjid waa masjid ayaa laga soo saarayaa cadow ilaahay la soo waa qadiyada aada u khatar badan oo iska dhici karaysaa markaa dadka muslimiinta ah in arrintan oo kale ay maaragtay wax iska jira ay noqoto oo ay dhacdo in islaamka la damcaba in lagaga soo duulaba masaajidadiisa qaarkood allah wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala kuwa kaasoo qaar baa shirki ka buuxaayoo khuraafa ka buuxdaayoo maalinba balaayada ka socota aada yaabeysa waladiina kuwa ittakhaduu u samaystay masjida masaajidka kuwa u samaystay diraara dhibaato amba waladiina kuwa ittakhaduu yeeshay masjidaa samaystay diraara mafcuulu lahu aynu ka dhigno dhib daraaddeed u samaystay dhibaatayn daraaddeed u samaystay iyo wa kufra gaalnimo daraaddeed u dhistay wa tafriiqa kala kaxayn daraaddeed u dhistay bayna almu'miniina mu'miniinta ay kala kaxaynayaan iyo wa irsaadaa soo dhufayskelin wa irsaadaa soo dhufayskelin liman la soo dhufayskelinaayo xaaraba allaha ilaahay la diriray iyo wa rasuulahu rasuulkiisaba la diriray min qablu hadda horteed la diriray kuwaas ayaa iyaguna munaafiqiinta ka mid a oo waxaad qadartaa wa minhum ay wa min almunaafiqiin munaafiqiinta waxaa ka mid a alladiina kuwabaa ka mid a ittakhaduu dhistay masjidaa dhistay diraaraa dhibaatayn daraaddeeduu dhistay wa kufraa gaalnimo daraaddeeduu dhistay wa tafriiqaa kala geyn amba kala kaxayn daraaddeeduu dhistay bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda ay kala kaxaynayaan wa irsaada soo dhufaysgelin u samaystay amba u dhistay liman la soo dhufaysgelinaayo xaaraba allaha ilaahay la dagaalamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa min qablu hadda horteed uxud bama joogta kuwaasi ayaa munaafiqiintii iyaguna ka mid ah sidaa darteed ahlulcilmiga qaarkood waxaabay diideen goob masaajid ka dhisan yahay mid kale in lagu barbar qabto haddaanay xaajada iyo daruuradu marka aanay keenin oo meelaha laga hadlo maaragtay jamaacaadka laga wada oogo masaajid keliya dhexdii jamaaca bacda aljamaaca ma laga oogi karaya aimada aqwaashooda waad u noqon karaysaano bal kutubta maaragtay aayatul axkaamka aada loogaga hadlo ayaad raajici kari sida maaragtay qurdubi oo kale cilmi badan baad ka faa'iidi doontaa insha allah walayaxlifunna wallahi layaxlifunna way dhaaran doonaan oo way dhaaran doonaan maxay ku dhaaranayaan in aradnaa ay maa aradnaa ulamaanaan jeedin intani ti bimacnaa maahay in aradnaa ay maa aradnaa ulamaanaan jeedin dhismaha wanaaggiisa ila alxusnaa tii wanaagga badnayd mooyaane wax kale ila alxusnaa arrin wanaag badan ayuun baanu ula jeednayo dee habeenada roobabku ay da-ayaan iyo habeenada qabowga ah ayaa dadka taag daran iyo kuwa indhaha la dartood baanu u dhisnay si ay kan maaragtay ugu tukadaan sidaasay ku dhaaran doonaan walxaal bay sidaa odhan doonaan allahu allana yashhada ilaahayna uu arkayo subxaanahu watacaala uu marag ka yahay innahum ayagu lakaadibuun beenaalayaal inay yihiin ina iyo lambal isku dare ma ogti laa taqum ha istaagin nebi muxammadow fiihi masaajidkaa dhexdiisa ha istaagin abadaa weligaa ha istaagin abadaa weligaa ha joogsan waa masaajid kastoo shirki iyo xumaan iyo balaayo lagu ayo kanoo kaleba weeye bal maxaay markaa kani kanay soo gelinayn bal ilaahay kayrkii lagu baryay oo ilaahay kayrkii lagu tacdiiminayo oo ilaahay kayrkii istiqaaso lagu weydiisanayo oo ilaahayba waxaan u jidaynin lagu hayo <clears throat> muxuu noqonay laa taqum ha istaagin fiihi masaajidkaa dhexdiisa ha istaagin abadaa weligaa waa miraarkan weligaa ha joogsan lamasjidun masjid alaamr ibtidaa lamasjid masaajid masaajidkaasoo usisa lagu aasaasay cala ataqwaa alla kacabsi dushii lagu aasaasay min wali yowm ay mundu wali yowmin maalintii ugu horaysayba lamasjidun masjid masaajidkaasoo usisa lagu aasaasay cala taqwa lagu aasaasay min awali yowm maalintii ugu horeysayba ayaa axaqo khabarka halkaa rid ayaa axaqo ku xaqnimo badan oo ka kale maxaq buu leeyahay maya waa binaan calaa maa fii niyatihi kuwa dhistay baa waxay u arkayeen masaajidkooda lafti inuu mustaxiq ku yahay ila markaa siiqat afcalkani macnaa maaha mesjid biraarku isaga laftiisa in lagu tukado in xaq lahaa laakin dee ka baa damacsa oo arkaya ma arkaysaa inay uu lahaa isaga laftigiisuba xaqnimo allah ayaa xaqu ku xaqnimo badan an taquuma inaad istaagto fiihi halkaad joogso markaa an taquuma inaad istaagto fiih jim baa ku qoran soo halkaa istaag fiihi waa khabar muqadama ma ogtay kaa dambe fiihi waxaa ku sugan masaajidkaasi rijaal rag baa ku sugan ragga ayuu u khashiyay markaa lafdigani rag iyo dumarku uma soo wada gelayaan waayo dumarka iyaga waxa u fadli badan inay ku tukadaan guryahooda fiihi waxaa ku sugan rijaalun rag baa ku sugan raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay daahir noqdaan ay isdahiraan an yatadaharuu inay isdahiraan jecel oo ay daahir noqdaan wallahu allana yuxibu wuu jecel yahay almudahiriina kuwa isahira saas odhanaysaa almudahiriin kuwa isahira ilaahay wuu jeceliyey subxaanahu watacaala markaama masjid quba aayaddan marka la taagan yahay culimadu waxay leeyihiin waa masjid quba waxaad kaloo iyagana jiro fi saxiixi ku sugan in maaragtay masjidkan alla usisa cala taqwa inuu masjidi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam marka culimadu waxay leeyihiin aayadda iyo xadiidku isma tacaarudayaan isma tacaarudayaan waayo dee masjid اqubaa cala taqwa baa lagu asaasay min awali yom famasjidu rasuuli lahi sal alahu alayh wasalamna waa min bidariiqi wlaa wa axraa isagaaba kasii haboonaansho badan inuu isaguna caynkaasi uu noqdo afaman ma mid marka taas ilaahay baa maaragtay ku cilmi badan baa le subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu jecel yahay maaragtay kuwa isahira rabbi sidaasi ayuu yihi afaman ma mid qofka ma midka asasa ku aasaasay istifhaam weeye afaman ma qofka asasa ku aasaasay bunyaanahu dhismihiisa uu dhisayo calaa taqwaa alla ka cabsi korkii ku aasaasay taqwadaasoo min allaahi alla xaggiisa ka ah macnaa alla dartii un qofka u dhisaaya iyo wa ridwaan raalli ahaansho korkii qofka ku aasaasay makaas ayaa khayr khayr badan ka khayrka badani makaasa am amase man ma mid baa khayr badan asasa ku aasaasay bunyaanahu dhismihiisaba ku aasaasay calaa shafaa juruf gebi qarkii jurufka waxaa la yidhaha dhulka daadku jaray baa la yidhahdaa shafana waa qarka calaa shafaa juruf gebi qarkii ku aasaasay gebigaasoo haarin dhacaya oo masalan jar biyo mareena oo biyuhu ay jareen ayuu dhakada kaga qabtay dhismihiisii hoostana waxaa ka cunaya daadkiibaa ka cunaya oo fanhaara dabadeed uu kula dhacay turufkii macnaa derbiga amba qarkii oo dabadeed fanhaara uu la dhacay qarkii bihi ay bilbinaa'i dhismihii uu kula dhacay fii naari jahannam jahannamo naarteeda uu kula dhex dhacay oo markaa bihi damiirkaasi waxaynu fanhaara faacilka waxaynu ka dhignay shafa bihina waa binaha laftiisii ma og bunyaanahu ku aasaasay calaa shafaa jurufin gabi qarkii oo fanhaara bihi uu kula dhacay fi naari jahannama uu kula dhacay wallaahu alle laa yahdii ma hanuunin doono alqawma duulka aldaalimiina lunsan ilaahay ma hanuunin doono subxaanahu wa tacaala laa yazaal kama suuli doono bunyaanuhum dhismahoodaas alladii dhismaha bunyaanuhum masderkani bimacnaa ismu fucuul weciye macnaa kan ay dhisheen laa yas'alu kama suuli doono bunyaanuhum kama suuli doono alladii dhismahooda banaw ay dhiseen riiba shaki shaki kama suuli doono inuu yahay fii quluubihim quluubtooda ku sugan riiba shaki kama suuli doono fii quluubihim ku sugan ilaa an taqadaca inay googo'do quluubuhum quluubtoodu inay googo'do mooyaane wallaahu alla caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim waa allaha xukun iyo xikmadba u saaxiibka ah weeye allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina allaha alle ishtaraa waxa uu kaga iibsaday min almu'miniin mu'miniinta alle wuxuu kaga iibsaday anfusahum lafahooda wuxuu alle kaga iibsaday iyo wa amwaalahum xoolahooda alle wuxuu kaga iibsaday bianna lahum ayaga inay u sugnaatay aljanna janna inay u sugnaatay buu alle kaga beddeshay wa allah subxaanahu watacaala shaygu lahaa ayuu weliba beddelna ku bixiyey ina allaha alla ishtaraa waxa uu ka iibsaday min almu'miniin mu'miniinta alle wuxuu kaga iibsaday anfusahum lafahooda iyo wa amwaalahum xoolahooda bianna lahum ayaga inay u sugnaatay buu alle ka siistay aljanna janna inay u sugnaatay markaasaa ilaahay sifeeyey subxaanahu watacaala mu'miniintu waxay yeelaan yuqaatiluuna way diriraan fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ayay ku jihaadaan fayaqtuluun waxbay dilaan oo gaalada ayay laayaan wa yuqtaluuna iyana waa la dilaa majhuul kale ku binaysan yahay fayaqtuluuna waxbay dilaan wa yuqtaluun iyana waa la laayaa wey wacdan calayh ay wacadahum ullah ilaahay baa kaa u yaboohay oo u ballanqaaday qaaday wacdaa ballanqaadid oo xaqa wuu sugmay amba waa uu sugay daalika kaasna wacdigaasi xaqaa sugid oo fi tawraa tawreed ku sugnaaday ay taxaqaqa bay ka dhigan tahay oo fi tawraa kitaabka tawraad ah ku sugnaaday inay ajarkaa ku helayaan iyo walinjiil kitaabkii injiil ahaa ku sugnaaday iyo walqur'aan qur'aankaba ku sugnaaday waxaad moodaysaa inay iyaga laftigooda la faray inay jihaadaan oy diriiraan waman awfaa yaa ka oofin badan bicahdihi axdigiisa yaa ka oofin badan min allaahi alleh macnaa cid ka oofin ogi ma jirto waman awfaa yaa ka oofin og bicahdihi ballankiisa iyo axdigiisa yaa ka oofin og min allaahi alleh ma jiro weeye ee fastabshiruu ku farxa amba ku bishaaraysta bibaycikum bayciinaa ku farxa waa baycaasi ilaahay naftooda iyo maalkoodaba uu janno ka siistay alladii baycaasoo baayactum aada kula mubaayacooteen bihi isagaba macnaa baycaba oo anba bayca iyo cahdi ay la galaanba alle ha noqoto oo inay alle dartii u jihaadaan ay u dhintaan amba ilaahay dartii subxaan ay caabudayaan alladii bayca ayaad odhanaysaa baayactum bih ka aad kula mubaayacooteen amba aad alle subxaanahu watacaala aad kaga iibsateen naftiinna iyo maalkiinaba janno wadaalika kaasina oo nafta iyo maalka in janno lagu hela huwa isagunbaa alfaws liibaanid ah alcadiimu weyn attaa'ibuun waxaa lagu rafciyey waa madxi un wey hum ayagu attaa'ibuuna kuwa toobad keena weyn alcaabiduuna kuwa alla caabuda wey alxaamiduuna kuwa alla ammaano wey hum ayaad qadaraysaa hum ayagu kuwa muuminiinta ahi attaa'ibuuna wey kuwa alla u noqdo wey alcaabiduuna kuwa alla caabudo wey alxaamiduuna kuwii alla ammaano wey assaa'ixuuna waa kuwa sooma kuwii sooma weeye markaa siyaaxan socodka ayaa la yidhaahdaa aayadda looma deliishan karo qofku inuu tafarud ku sameeyo buuraa iska dego iyo kodadka oo in cidla loo baxaa mashruuc maaha laamkiin ayaamaha fitantu ay jirto xagga diineed waa la hijroon karaa markaa assaa'ixuuna kuwa sooma wey alraakicuuna asaajiduun kuwa tukada weeye waa la israaciyey alraakicuuna waa kuwa rukuuca asaajiduun ee tukada ay almusalluun alaamiruuna waa kuwa fara bilmacruuf wanaagga kuwa fara wey wannaahuuna wa hum ayagu annaahuuna kuwa reeba weeye cani lmunkari xumaantana reeba waalxaafiduuna kuwa ilaaliya weeye lixuduudi illaah ilaahay xuduuddiisa kuwa ilaaliya ee daacada ilaahay isku taaga waalxaafiduuna kuwa ilaaliya weeye lixuduudi illaah ilaahay daacadiisa kuwa sameeya wey waajibada alla saaray waa kuwa guta awaamirta ilaahay waa kuwa ku taagan saddexdaa tafsiirba waa la yidhi wabashiruu bishaaree nebi muxammedow almu'miniina kuwa mu'miniinta ah u bishaare maa kaana uma ahaanin lafdigani qur-aanka laba macnayo unbuu ku yimaadaa maakaanadaasi mar waa nafyi weeye oo waa markay allah xaggiisa ku tacalluqda ma og tahay sida ilaahay subxaana wa tacaala ma yeesho dee maaragtay walad iyo wax la mid a waa nafyi markan oo kale nahyi bay faa'iideynaysaa ma og tahay yaanay tan samaynin wey wamaa kaana uma habboona amba uma xalaal la ahaa linnebiyi nebiga uma habboona iyo waladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey macnaha uma bannaana an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan oy alla dembi dhaaf u weydiiyaan lilmushrikiin kuwa mushrikiinta ah ee alla u shariig yeela an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan uma habboona lilmushrikiin walow kaanuu haba ahaadaan mushrikiintaasiye qaraabo kuwii u saaxiibo iyaga ehelkooda ah inay alla u dembi dhaaf weydiiyaan uma habboona min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed lahum ay lilmu'miniina wannabiyi intuu u caddaaday annahum kuwa mushrikiinta ahi asxaabu ljaxiim jaxiimo asxaabteeda inay yihiin min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday dabadeed lahum ay annabiya waalmu'miniin annahum kuwa mushrikiinta ahi asxaabu ljaxiim jaxiimo asxaabteeda inay yihiin wamaa kaana mana ahaanin oo ibraahim tan lagagama dayanaayo istikfaara ibraahiima ibraahim dembi dhaaf dalabkii wamaa kaana mu ahaanin istikfaaru ibraahiim ibraahim dembi dhaaf dalabkiisii ma ahaanin liabiih aabbihii uu dembi dhaaf dalbay ilaa can mawcida yabooh mooyaane wax kale may ahaan ballanqaad unbuu ahaa amba wuxuu u ballanqaaday oo u yaboohay wamaa kaana ma ahaanin istikfaaru ibraahiima ibraahiim dembi dhaaf dalabkiisii ma ahaanin liabiihi aabihii u dembi dhaaf dalbay ilaa can mawcida yabooh mooyaane wax kale yabooh unbay ahayd amba ballanqaad bay ahayd wacada uu yaboohay ibraahiim haa yaboohdaba iyaahu aabihii iyaahu damiirka aabihii buu ku dhacayaaye iyaahu aabihii u ballan qaaday un bay ahayd ilaahay baan dambi dhaaf ku weydiin doonaa dabadeed maxaa dhacay falamaa markii tabayana uu u caddaaday lahu ay liibraahiima ibraahim markuu u caddaaday annahu aabihii cadow cadow inuu u yahay lilaahi alleh tabara'a waa uu ka beri noqday ibraahim minhu ay min abiihi aabihii buu ka beri noqday tabara'a falamaa markii tabayana uu caddaaday lahu ay liibraahiima markuu u caddaaday annahu aabbihii caduwun cadow inuu u yahay lilaahi alleh tabara'a waa uu ka beri noqday ibraahim minhu ay min abiih ina ibraahiima ibraahim laawaah mid duco badan buu ahaa laawaahun mid duco badan buu ahaa amba laawaah kii goohid badan buu ahaa aahda gura xaliimkii dulqaad badan buu ahaa awaah kii duco badan in la yidhaahdo ayaa xoog badan wamaa kaana wamaa kaana allahu alla ma ahanin subxaanahu watacaala wamaa kaana allahu waa nafyi markaa iminka wamaa kaana allahu alla ma ahanin liyudila laamujuxuud baa la yidhaahdaa liyudila kii lumin doona qawma qoom kii lumin doona alla ma ahaanin bada id xilli dabadii bada id hadaahum bada id hadaahum bada id xilli dabadii acuudu billahi min shaitan rajim hadaa uu ilaahay hanuuniyey hum qoomkaasi ilaahay ma luminayo qoom uu hanuuniyey xataa yubayina ilaa uu caddeeyo lahum dadka uu caddeeyo qoomka uu caddeeyo maa yattaquuna waxay iska ilaaliyaan ee ay ka dhowrsanayaan waxay iska ilaalinayaan ay ka dhowrsanayaan alle markuu u caddeeyo kadib hadday sameeyaan dee alla wuu lumin doonaa wey ina allaha alle bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan wey ina allaha alle lahu wuxuu leeyahay mulku samaawaat saadka waxa ku sugan iyo walarda arlada waxa ku sugan yuxyii wuu nooleeyaa kuu doono wayumiitu wuu dilaa kaajashiisuu gasho wamaa lakum ma ahaanin min duuni illaahi alla sokodi min waliy mid arrintiina xidhiidhiya iyo walaa nasiir mid idin gargaaraatoona laqad taaba allahu alla wuu ku soo noqday cala annabiyi nebiga ilaah wuu ku soo noqday toobadda kuma tusayso in meesha dembi ka horreeyey waalmuhaajiriina muhaaji xagga rasuulka marka laga hadlaayo waalmuhaajiriin muhaajiriintana alla wuu ku soo noqday waalansaar ansaarna ilaahay waa ka toobad aqbalay aladiina muhaajiriinta iyo ansaarta itabacuu raacay hu rasuulka raacay adkaanshaha amba dhibaatada xilligeedii xilligii adkaa min bacdi maa kaada intuu u dhowaaday arinku kaadadaasi ismigeedu waa damiiru shani wey min bacdi maa kaada intay udhawa intuu u dhowaaday arinku yaziiqu inuu leexdo amba uu baydho quluubu fariiq qolo quluubtoodu inay leexato minhum ayaga ka mida min bacdi maa kaada intuu ku dhowaaday amba uu sigay arrinkuba yaziiqu taswiiquna waa la akriyaaye yaziiqu inuu leexdo quluubu fariiq qolo quluubtoodu inay leexa qolo quluubtoodu inay leexato minhum muhaajiriin iyo ansaar ka mida uma taaba calayhim alla wuu ka toobad aqbalay inahu alla bihim ayaga ra'uuf allahw turista badan weeye raximuna naxariista badan wa cala halaaa ay laqad taaba allahu alla wuu ku soo noqday cala halaaa saddexdiina alla wuu ku soo noqday aladiina saddexdii khullifuu dib loo dhigay ee iyaga toobadooda dib loo riixay waa saddexdii saxaabiya ee gaarka ahaa xataa idaa daaqat hadday ku ilaa intiina dib loo dhigay wa cala halaaatina uu ku soo noqday laqad taaba allah alla wuxuu ku soo noqday cala halaaa saddexdii aladiina saddexdii khullifuu dib looga dhigay toobadda xataa idaa daaqat ilaa ay ku yaraatay calayhim korkooda ilaa ay ku soo yaraatay alardu arladu ay ku soo yaraatay bimaa raxubat ay maca ruxbihaa fidsanaanteedii iyadoo leh bimaa raxubat ay biruxdihaa biraxbihaa haddaad tidhaahdana waa ismu makaan bay markaa noqon oo wadaaqat ay ku yaraatay amba ay cidhiiri ku noqotay calayhim ayaga korkooda anfusuhum ay cidhiiri ku noqotay oo wadanu yiqiinsaday ilaa ay ka wadanuu ay ka yiqiinsadeen allaa malja'a meel la magan gala min allaahi laga magan galaa inaanay u sugnaanin ilaa ilayhi isaga xaggiisa uun mooyaane isaguun la iska magan gala mooyaane uma taaba alla waa ka toobad aqbalay calayhim ayaga korkooda liyatuubuu si ay ugu soo noqdaan ay u toobad keenaan ina allaha alla huwa isagu atawaab ilaaha toobad aqbalidda badan weeye alraxiim ee naxariista badan leh yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow itaquu llaha alla ka baqa wakunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta sheega qaar ka mida maa kaana uma ahaanin liahli lmadiinati uma ahaanin iyo waman duul xawlahum ka dambeeya waman duul xawlahum ayaga hareerahooda ah oo min alacraabi acraabta ka mida an yatakhallafuu inay ka hadhaan can rasuuli illah maa kaana uma haboona liahli lmadiinati uma haboona iyo waman duun xawlahum ayaga gaararkooda ahaa oo min alacraabi reer miyiga ah an yatakhallafuu inay dib uga dhacaan uma habboona can rasuuliillah walaa yarqabuu inay ka jeclaadaanna uma ahaanin bianfusihim lafahooda inay ka jeclaadaan can nafsihi inay ka jeclaadaan walaa yargabuu inay kaga bakhaylaanna umay ahaanin bianfusihim lafahooda inay kaga bakhaylaan can nafsihi rasuulka ilaahay naftiisa oo halka rasuulku marayba inay maraan wey dalika kaasi waa nahyu takhalluf ku dhacaya dalika